bismi اllahi الرحmn الرaxيim alxamdu lilahi rb اlcaalamiin wsli اllahuma wslm wbaarak cla nabiyina mxamedi wcla alihi wصaxbihi ajmaciin ama bacd waxaan ku dhex jirnay kitaabkii dafcu iham اlاضiraab can aayaati اlkitaab lilcalaama sheekh muxamed bn amin muxamedin alamin الshanqiiti caleyh raxmat اllah waa darsigii lix iyo tobnaad waxaan dhexda kaga jirnay ayadda qur-aanka ina aladiina kafaruu bacda iimaanihim uma isdaaduu kufran lam yakun illaahu liyaqfira lahum walaa liyahdiyahum sabiila oo suuratu ali cimraan ina aladiina kafaruu bacda iimaanihim uma isdaaduu kufran nacam waxaa uu ka hadlayay sheekhu doodii culimada dhex martay ayuu soo ka soo hadlay ruuxa hadday riddadiisu soo noqnoqoto oo intuu diinta ka baxo walciyaadu billaah haddana soo noqdo haddana ka baxo towbadiisa ma la aqbalayaa mise la aqbali maayo arrintaasuu ka hadlay bacda niqaash dheer buu wuxuu ihi marka fain qiila hadihi alaayatu addaalatu cala cadami qabuuli towbatihim akhasu min gayriha lianna fiiha alqayda biاlriddati waisdiyaadi اlkufri faladii takararat minhu اlriddatu akhasu min muطlaqi اlmurtad waاddaliilu cala alcami laysa daliila cala alakhas lianna wujuuda alacami laa yastalzimu wujuuda alakhas doodii buu ku jiraa wuxuu leeyahay fain qiila haddii la yidhaahdo haadihi alaayatu aayaddan addaallatu ee ku tusaysa calaa cadami qabuuli towbatihim towbadooda inaan la aqbalaynin oo aayadda mawduuca uu kaga hadlayaa lan tuqbala towbatu aayaddaasi akhasu way ka khaasan tahay min hayriha aayadaha kale haddii saa la yidhaahdo oo uu soo sheegay ee uu ku rajaxay madhabka dhahaya in towbadooda la aqbalayo ayb haddii la yidhaahdo aayaddaas aayadahaas in murtadka ama gaalka asliga ahba towbadooda la aqbalayo aayadahaasi waa caam midanna waa khaas oo aayaddan ka hadlayna waxay khaas ku tahay maxay uma isdaaduu kufran bay khaas la tahay marka aayad khaas ka hadlaysa kuwo caam ka hadlayaaye in kuwii caamkaa la rajaxo tii khaaska ahaydna khusuuskeeda la ictibaarin waayo say ku dheci kartaa manaa halkaasuu yuu ka jawaabi rabaa fain qiila haddii la yidhahdo hadihi alaayatu addaalatu calaa cadami qabuuli towbatihim akhasu way ka khaasan min hayrihaa aayadaha kale ayb maxaa yili lianna fiiha dhexda waxaa ku sugan alqayda xidhid biriddati lagu xidho wasdiyaati alkufri iyo gaalnimo la siyaasado saas manaa uma sdaaduu kufran waay ayb faladii midka marka takararad ay soo noqnoqotay minhu xaggiisa alriddatu riddadu ay ka soo noqnoqotay oo gaalnimo ku laalaabtay ahasu wuu ka khaasan yahay min mutlaqi lmurtad murtadka yani asalka murtadka la ilaaqay ama murtadka aan qeydkaasa ku xidhnayn yani takraarka murtad uun iska ah ma ridoobay kaas way ka khaasantahay kan noqnoqday waa masalo kana hal mid ridoobe ridadu kasoo noqnoqonina waa masalo kale kanaa ka khaasan marka waddaliilu cala alcammi shayga caamka ah daliilkiisuna laysa muusan ahaanin daliila mid daliila cala alakhasi midka ka khaasan daliilu ma aha maxaa yeele lianna wujuuda alacami midka caamka ah jiritaankiisu laa yastalzimu ma laasimsanayo wujuuda alakhasi midka khaaska ah jiritaankiisa bimacnaa shayga caamka ah jiritaankiisa kama laazimayso mid ka khaasan jiritaankiisa ma kala laasimayaan daahir ahaan waa qaadan karaa laakiin laa yalzam minhu laa yastalzim qad wa qad waaye soo ma ah cumuumkani inuu khaaskii galana waa dhici kartaa inuu ka baxsayana waa dhici kartaa marka kama laasimayso ayb yacni wuxuu ka dhigan tahay haddii aayaadku ay sheegeen in murtadka hadduu soo noqdo towbadiisa la aqbalayo socaa maa daliilkeeda ku tusaya aayaadka ah waa daliilun cala alcam soo ma ayib addaliilu cala alcam waxaan ka hadlaynana waa akhas oo ah nin riddadiisu ay soo noqnoqotay marka hal wujuud اlacam yastalzimu wujuud alahas jawaab laa soo ma haddii doodu saa noqoto maxaan kaga jawaabaynaa waay marka haddii aayadahan soo dejishanaba la yidhaahdo aayadihiinu waa caam aayaddan aan ka hadlaynana waa khaas oo aayaddan toobadoodina la aqbalina sheegaysahay waa khaas asalkuna wuxuu ahaa in khaasku alkhaasu yaqdii cala alcaam soo ma ahayn oo khaaska in fardiga isagu uu la baxay loo daayo caamkana inta kale afraadda kale loo daayo soo saas ma ahayn saa ugu wadi weydan waayo marka ayib faljawaabu jawaabtu marka waxay noqonaysaa ana alqur'aana qur-aanka laftiisa dalla wuxuu ku tusay calaa qabuuli towbati man ruux towbadiisa aqbalkeeda oo takarara uu ka soo noqnoqday minhu xaggiisa alkufru gaalnimadu ka soo noqnoqotay qur-aanka laftiisa daliil ah oo loo haya ruuxu gaalnimadiisu soo noqnoqotay in towbadiisa la aqbalayo idaa goortii akhlasa uu khaalis yeelo fil inaabati soo noqoshada ilallahi ilaahay uu usoo noqonaya hadduu khaalis yeelo haduu si saafiya oo daacadnima ilahay ugu soo noqdo wa wajhu dilaalati alqur'aani qur-aanka tusidiisa wejigeeda calaa daalika uu ku tusayo wejiga uu kugu tusayana waxa weeye anahu tacaala annahu alle tacaala korhay qaala wuxuu yidhi ina aladiina aamanuu uma kafaru uma aamanuu uma kafaruu uma sdaaduu kufran lam yakun illaahu liyaqfira lahum wala lihdihum sabiila ina aladiina kuwa aamanuu rumeeyey uma markay rumeeyeen kadibna kafaruu gaaloobay uma markay gaaloobeen kadib aamanuu hadana rumeeyo soo noqday uma markay soo noqdeen oo rumeeyeen kadibna kafaruu gaalnimadii ku noqday uma sdaaduu markaa kadibna siyaasaday kufran gaalnimo oon soo noqonina sidaa ku tegay lam yakun illaahu alla muusana liyaqfira mid dhaafay dhaafaya lahum iyaga walaa liyahdiyahum mid hanuuninaya sabiilan jid ku hanuuninaya muusan ahan ayb aayaddaas maxay tilmaantay marka ruux iimaan la yimid ridoobay haddana iimaanka kusoo noqday haddana ridoobay gaalnimadii ku tegay soo soo ka laga hadlayo ma ka laga hadlayo waay man takararat minhu ridda watakarara minhu lkufru kaasaa laga hadlaya ayb uma markaa kadib ubayana aayaddaa markuu sida alla u sheegay kadib ubayana wuxuu caddeeyey ana almunaafiqiina munaafiqiintu daakhiluuna inay yihiin kuwa gelaya fiihim kuwan aayaddu kuway ka warantay inay munaafiqiintu gelayaan buu alla sheegay xagee ku sheegay aayadda ka dambaysa maxaa ka dambeeya walaa lahyadiyahum sabiila maxaa bashir lmunaafiqiin munaafiqiinta ugu bishaare biana lahum cadaaban aliima ayb marka markii xukumka hole la riday ayaa haddana waxaa alla yidhi bashir ilmunaafiqiin iyagii baa lagu xijiyey marka isku waxay tilmaamaysaa munaafiqiintu inay halkaa hore ku jiraan oo ayadda galeen waxaa la yidhaahdaa cilmiga usuul fiqiga masaladaas dilaalat liqtiraan waa masaladuu ka hadli raba dalaalat liqtiraan yacni ina aladiina aamanuu uma kafaruu duma sdaaduu ayaa waxaa la daba dhigay oo lagu cadfay bashir ilmunaafiqiin ayib haddii laysdaba dhigay oo laisku xijiye isku xijintaasi isku xugum miyay ka dhigaysaa soo laguma dhihi karayo bashir ilmunaafiqiinna waa qolo cusub oo bilaabanaysa aayaddaa hodhana qolo kale sheegto wayba xidhantayba hawsheedu waa waa soo lama dhihi karayo masaladaasuu ka hadli rabaayo masale la yidhaahdo oo wejhul istidlaalka ah dalaalat likhtiraan wax la yidhahdo ka hadlayaa marka cilmiga usuul fiqiga wuxuu yidhi marka wadalaalat liqtiraan isku xijinta iyo isku lamaaninta dilaaladeedu wain dacafaha haba daciifiya bacdu lusuuliyiina usuuliyiinta qaarkood haba daciifiyeene faqad saxaxaha waxaa saxiixiyey jamaacatun koox oo min almuxaqiqiina ka mida walaa siyama waxaan kusii jirin iyada idactadadat hadday ku xoogaysato yani e, dilaalatuliqtiraankii bidilaalati qariinati qariinada tusideeda calayha korkeeda ay ku tusayso haddii daliil kaliya qariino kale oo ku tusaysa la helo iyadu kumaba sii jirtaba ayb dilaalatuliqtiraanku waxa weeye <clears throat> culimmada e, usuulka iyo fiiqi qaar ka mid a maray inay xujo tahay oo waxaa ka mida abu yuusuf saaxibu abi xaniifa iyo alimaam almuzani saaxibu shaafici iyo ibn abi hurayra iyo keyrkoodba ayaa maraya culimada maalikada qaar ka ayaa maray in ay dalaalatuliqtiraan ay xujo tahay ayb sayrafi ayb maxaa la yidhahda dalaalatliqtiraanka dalaalutiraanka waxaa la yidhaahdaa waa in xarafka waawda xuruufta caafka in laysugu cafo laba jumlo laba mufradna way gashaa marka laysugu cadfo cadafkaa laysku xidhay wuxuu keenayaa in labadoodu ay xugum wadaagaan cumuum baa ka dhexeeya ama xugum wujuubbaa ka dhexeeya ama istixbaab baa ka dhexeeya xugum baa ka dhexeeya xugumka uu ka dhexaysiinayo cadfiga uu isugu xidhay unbaa laga faa'iidaysan mooye laakiin xagga cilada isaga mid maaha cillo keentay inay xukumka wada qaataan lama hayo laakiin isku cadafka laysku cadfay unbaa laga fahmayaa in xukumka ay wadaagaan wax daliiloo ku tusaya inay xukumkan ku siman yihiinna ma jiro cillona lama hayo daliil caddaynaya inay xukumkan isku mid ka yihiinna ma jiro waa uun laysku cadfay haddii laysku cadfayna xugun baa la siiyey cadafkaa laysku cadfay ma keenayaa inay isku xugum yihiin mise ma keenayo dalaalatuliqtiraan taasaa la yidhahda macnaha maalan alimaamu maalik miduu u daliishaday wey waalkhayla waalbiqaala waalxamiira litarkabuuha waziina wuxuu u daliishaday fardaha inaan lagu lahayn sako see buu ugu daliishaday iyo dameeraha inaan zake lagu lahayn waa laysla ogolaya soo ma maxaa lagu cadfay walkhayla fardihii baa lagu cadfay in l markii laysku cadfay baa waxaa la yidhi litarkabuuha inaad fuushaan iyo wasiinatan qurux baa la yidhi inaad gaadiidna ka dhigataan quruxna idiin noqdaan baa la yidhi isku xidhkaa xalkaa xugun baa la siiyey inaad fuushaan gaadiid ka dhigataan quruxna idiin noqoto intaasaa laga dhigay ayib seke laguma laha kuwani fardaha haddii lagu cadfay xukumkooda may qaadanayn mise ma qaadanayaan way qaadanayaan haddaad tidhahdo bimacnaa isku xidhkaasi cadafkaa laysku cadfay laysku xidhay baad ka faa'iidaysanaysaa inay isku xugum yihiinoo seke lagu wada lahayn dalaalatuliqtiraam way marka ayib waxaa ka mid a maalan inaad tidhaahdo xagga jumalka marka la yidhaahdo kuluu min amarihi idaa amara wa aatuu xaqahu yowma xasaadihi maxaa isku cadfan kuluu min amarihi idaa amara soo jumlo maaha midhihiisa cuna markii beertu midho idiin soo hortaarto midhaha wax ka cuna wa aatuu xaqahu baa lagu cadfay xaqiisana siiya beertan soo goda xaqeeda bixiya oo dadka iskala siiya ayib soo iskuma cadfana waa laba sekadana ka bixiya ayib haddaan idhaahno dalaalat alikhtiraan baan icmaalinaynaa oon xujo way haddaan idhaahno maxaa laga faa'iidaysan in cunuduna waajib tahay seke ka bixintuna waajib tahay saasaa laga faa'iidi haddaan la helin daliil kale oo cunidda ka dhiga shay ama mubaax ama mustaxaba ah haddaan la helin asalka isku xidhkaa la isku xidhay waxay faa'iidaynaysaa inay isku xugum qaataan dalaalatulqhtiraan saas way macana ayib waxaa ka mid a maalan in calimtum fiihim khayra wa aatuuhum min maali illaahi aladii aataakum aatu aatuuhum iyo kaatibuuhum isku xugum baa ma waajib bay wada qaadaan ma isku xugum bay qaadaan mise kala duwan haddaad tira waa isku xugun bimacnaa dilaaladaad ka faa'idaysa waa dalaalatuliqtiraan dalaalatuliqtiraan marka saasaa la yidhaahda ayib haddii yidhaahda marka aynu ku noqonno markaan fahnay dalaalatuliqtiraan wuxuu yidhi marka wa dalaalatu liqtiraan oo xaggee ah ina aladiina aamanuu uma kafaruu uma aamanuu baa daba dhigay bashir ilmunaafiqiin hadda xarfu cadaf uma dhexeeyo soo xarfucadaf uma dhexey laakiin maadaama labada aayadood laysku xijiyey ayaa dalaalatuliqtiraanka laga fahmaya macnaha saas ka wada ayb wdalaalat liqtiraani wain dacafaha lusuul bacdu lusuuliyiin haba daciifiyeen faqad saxaxaha jamacatu min almuxaqiqiina ayaa saxiixiyey walaa siyama ida ctadadat bidilaalati alqariinati calayha qariino kutusaysa hadday iyada hesho iyada iska badahaba kamaa hunaa sida halkanba arrinku yahay oo macnaha waxa weeye halkan iyada waxaan haynaa dalaalatlqhtiraan keliya ma deliishanayne qariino xoojisayna waa haynaa ayb limaada liannahu qowluhu tacaala ina aladiina aamanuu uma kafaruu uma aamanuu uma kafaruu uma isdaaduu kufran lam yakun illahu liyaqfira lahum walaa liyahdiyahum sabiila bashir ilmunaafiqiina biana lahum cadaaban aliima intaa markiisaa laysu fiihi dilaala baa ku sugan fiihi waxaa ku sugan addalaalatu tusid alwaadixatu ee cad calaa dukhuulihim munaafiqiintu inay galayaan filmuraadi ujeedada bilaayati aayadda loola jeedo ujeedada aayadda laga leeyahay inay munaafiqiintu galayaan wax kutusayaa ku sugan bal iskaba dhaaf inay galayaan kownuhaa aayadda ahaanshaheeda daliil baa loo haya daliil baa kutusaya jira kownuhaa aayadda ahaanshaheeda fii khusuusihim iyaga gooni ahaantooda dhexeeda ay tahay ayaga inayba gooni ku tahay baabaqariina macnaa wax weeye <clears throat> ayaa mxuu ahaay dalaalo leh qaale bal kownuhaa dhe waa mubtada hadal bilaabanaya bal iskaba dhaafe kownuhaa ahaantaheedu fii khusuusihim ay ahaato qaala waxaa yidhi bihi isagaasi jamaacatun baa min alculamaai ka mid culimmada qaar waxay mareenba aayadani ina aladiina aamanuu uma kafaruu uma aamanuu munaafiqiintayba khaas ku tahayba lalamaba wadaagaba waxaa laga hadlaya waa munaafiqiin qaar baaba halkaa maray fa idaa xaqaqta dalika arrinkaa marka haddaad xaqiijiso arrinkaa markaad hubsato faclam waxaad ogaataa ana allaha alla tacaala korahaya nasa wuxuu caddeeyey calaa ana man akhlasa towbata ciddii towbadda badhax tirta oo min almunaafiqiina munaafiqiinta ka mid a taaba allahu calayhi ilahay inuu ka toobad aqbalayo biqowlihi buu ku caddeeyey ya markaad labadii aayadooda isdaba yaalay soo dhaafto xaggeen ka helaynaa iyagii kaba dhigba way galeen ina aladiina aamanuu uma kafaruu ayb hadday galeen aaway naska kutusay in toobadooda la aqbalay marka waa marka ayb biqowlii waa alla ku caddeeyey ina almunaafiqiina fi darki alsfali min annaar ina almunaafiqiina fi darki daragay dhexdiisayso alsfali ugu hooseeya oo min annaari naarta ka mid walan tajida heli maysid lahum iyaga nasiiran ila aladiina taabuu kuwa soo noqday mooye oo wa aslaxuu waxay haleeyeen hagaajiyey mooye oo wactasamuu billaahi ilaahay qabsaday oo wa akhlasuu saafi yeelay diinahum diintooda lilaahi ilaahay u saafi yeelay fa ulaa'ika kuwaasi maca almu'miniina mu'miniinta la jirankooday ahaayadeen wasawfa yu'ti llaahu alla wuxuu siin doonaa almu'miniina ajran buu siin doonaa cadiiman oo weyn maa yafcalu llahu alla muxuu ku falayaa bicadaabikum cadaabkiinna in shakartum haddaad shukridaan oo wa aamantum rumaysaan wa kaana allahu alla wuxuu ahday shaakira mid shukriya aliiman oo cilmi badan buu ahday ayib marka maxaa ka muuqda waxaa ka muuqda waxaa ka muuqda munaafiqu hadduu towbad keeno in towbadiisa oo uu daacadnimo u toobadkeeno ilahay aqbalay haddaad tidhaahdo munaafiq kamaanaan hadlaynina waxaan ka hadlaynay nin riddadu kasoo soo noqnoqotayna waxaan leenahay munaafiqiintan aayaadku ka hadlayaan kuwaas ay gaalnimadoodu soo noqnootayba wey maxaa daliilu ah aayaddii hawsha waa ku bilaabatayba ina aladiina kafaruu uma halkaasaba halkaasayba galeenba macana ama iyagay khaas ku tahay dheh ama waxaad tidhahdaa way galeen ayib waqad kaana wuxuu ahaa makshiyu bnu xumayir makshiyu bnu xumayir wuxuu ahaa yani alashjaci xaliifu bani salima bani salama ayb radia allahu canhu allah ka raadli noqdee min almunaafiqiina buu ahaa aladiina munaafiqiintaasoo anzla allahu alla uu soo dejiyey fiihim dhexda qowlahu tacaala ninkaas la yidhahda makhshiy bnu xumayir ah, qisadiisa ibn abi xaatim ibnu jariir iyo keyrkeed baa keenay inuu ahaa munaafiqiintii nebiga sal lla alay waslam dhibi jirtay oo gaar ahaan dagaalkii tabuug marka iyo dullaankii tabuug baan dhihi lahaa marka ayaddani munaafiqiintay kusoo degtay inuu ahaa kadibna uu soo noqday oo toobad keenay ee uu markaa kadib muxuu ahaayey ilaahay toobadiisii aqbalay gadaal dambena xuruubu ridda xuruubu ridda ayuu ayaa lagu dilay baa la dhahaa saasay kutubta taraajimta saxaabada ka hadasha ayay sheegaan yani wax weeyaan isticaabkii iyo istulqaaba iyo tamyiiskii ibnu xajar iyo way u tarjamayaan maqshiy ibnu xumayr marka waxay leeyihiin dagaaladii xuruuridda ree bani xaniifa dagaalkii lala geli jiray maama dagaalkaasaa lagu waayey bay leeyihin ah, yani wax weeyaan cag iyo jaan meeluu dhigaa la waayay inuun taqriiban uun uu halkaa ku shahiiday bay u badantay ayb waqad kaana maqshiy bnu xumayir wuxuu ahaa radia allahu canhu min almunaafiqiina buu ka mid ahaa aladiina munaafiqiintaasoo anzala allahu alla uu soo dejiyey fiihim dhexdiisa fiihim dhexdooda qowluhu tacaala walain sa'altahum haddaad weydiiso layaquulunna waxay ku dhahayaan inamaa kunnaa waxaanu ahaynu nakhuudu kuwa dhexgala kuwa bukhuurta wanalcabu kuwa ciyaaraanu ahayn yani marka war maxaad muxuu ahaay kufriga iyo gaalnimadii ay ku hadleen oo saxaabadayay wax ka sheegeen qul waxaad tidhahdaa abillaahi ma alle iyo wa aayaatii aayadihiisa iyo warasuulihi rasuulkiisa kuntum ahaydeen tastahzi'uuna kuwa ku jeesjeesaa laa tactadiruu ha cudurdaaranina qad kafartum waad gaalowdeene bacda iimaanikum iimaankiinuna kadib muminiin inta markaad ahaydeen kadib diinta ka baxdeen waad gaalowdeen ayb aayadaasi raggii ay kusoo degtay buu ka mid ah fa taaba toobad keenay ilallaahi alle xaggiisu u toobad keenay biikhlaasin si daacadnimo ah yuu usoo laabtay fataaba allahu calayhi ilahay waa ka toobad aqbalay wa anzala allahu alla wuxuu soo dejiyey fiihi shanigiisa wuxuu ku soo dejiyey in nacfu can aa'ifatin minkum nucadib aa'ifatan in nacfu haddaan cafino can aa'ifatin koox oo minkum idinka idinka mid a nucadib waanu cadaabaynaa aa'ifatan koox qayb haddaanu saamaxno kuwa aan cadaabaynaa jira wey macnaha waxaa soo xaasil noqday oo gebagebe iyo gunaanad noqday taxasala waxaa soo xaasil noqday ana alqaa'iliina kuwa leh culimmada leh bicadami qabuuli towbati man takararad minhu ridda ruuxa gaalnimadii soo noqnoqotay riddadiisu towbadiisa inaan la aqbalaynin culimmada qabta yacnuuna waxay ula jeedaan alaxkaama adunyawiya akaamada axkaamta addunya sooma waxay leeyihiin annaga adduunka xukumkii ridada ka baajin mayno warkan awaan soo noqdayna ka yeeli mayno xukumkii riddadaan ku fulinaynaa oo ah in la dilo amaa aakhare xaalkiisu iskumay khilaafsanaa inuu ilaahay u yaalo saasay maanaa waxay ka hadlayaan waa yacnuuna waxay ula jeedaan alaxkaam addunyawiya walaa yukhaalifuuna ma ay khilaafayaanoo qolada kale kuma ay khilaafsanaa fi annahu isagu idaa akhlasa towbata ila allah hadduu ilaahay towbadda u saafi yeelo qabilahaa inuu ilaahay ka aqbalayo minhu xaggiisa hadduu towbad dhab a ah la yimaado isagii ilaahay ka dhaxaysaa ilaahay inuu ka aqbalayana ma ay diidanaa kale ku waafaqsanyah laakiin maxaa isku hayaa ninkan marna tegey mar soo noqday mar tegey mar soo noqday adeer noqnoqoshadiisaa badatay ka yeeli warkan uu sheegahay waa dilaynaa soo ma indiiq waay waa mulxid waxbaa u qarsoon daacad ma ah sidaas daraaddeed ka yeeli mayno hadduu daacad yahay way dhici kartaa inuu daacad yahay daacadnimadiisu ilaahay baa kula macamuloonaya ma garat hadduu daacad yahay in ilaahay ka aqbalayo iyo aakhare ma ay diidana laakiin adduunka annagu ka yeeli weyne w manaa lanna ciyaar fii taxqiiqi lmanaati weeye kamaa taqadama sidii soo hormartay soo maa war ninkani daacad ma ka tahay towbaddu mise kama aha bay isku khilaafsan yihin taasina waataan kusoo sheegnay taxqiiqu lmanaatika hadday isla ogol yihiin in towbadiisu ay daacad uu ka yahay inta hadday isla ogolaan lahaayeen xukunku may isku khilaafi lahayen maya xukunka isku raaci lahaayeen in towbadiisa la aqbalo towbadda shuruudeedii ninkan ma ku xaqiiqowday mise kuma xaqiiqoobin taasoo loo yaqaano taxqiiqu lmanaatika nacam kamaa taqadama walcilmu cinda allahi tacaala aayaddaasi sheekh waa ku dheeraaday halkaasu kaga baxay cilmi badanna waa ka faa'idaysan qowluu tacaala way aayadda xigta yaa ayuha aladiina aamanuu ittaquu llaha xaqa tuqaatihi alaaya yaa ayuha aladiina kuwa aamanuu rumeeyow ittaquu llaha alla ka baqa xaqa tuqaatihi cabsidiisa midda dhabta ah midda xaqa uu leeyahay taa ilaahay ka baqa aayaddan wuxuu doonaya inuu ka hadlo xaqa tuqaatihi alle cabsidiisa xaqa ah ee dhabta ah ee kaamilka ah sooma jeed middaa iyadaa ilaahay ka baqa haddii la yidhi waa waxaan la keri karinba sida ilaahay xaqa uu u leeyahay taqwadiisa xaqa ah ma la keeni karaa waay cabdillahi bni sacuud iyo keyrkii waxaa ka sugan asaaniid saxiixa waxaa kaga sugan inuu yidhi markuu taqwada fasirayy ah, an yuطaaca falaa yucصى wa an yushkara falaa yukfar wa an yudkara falaa yunsa ayb in la aطeeco oon la khilaafin amarkiisa in lagu shukriyo oo lagu kufrin in la xuso oo aan la halmaamin ayib ma suurtagal baa marka suurtagal maaha aadamaha marka la fiiriyo aadamaha marka la fiiriyo iyo xaaladaha uu marayo marka la fiiriyo halmaan buu ku ibtilaysan yahay soo ma kufraanu nicam buu ku ibtilaysan yahay wuxuu ku ibtilaysan yahay muxuu ahay sidoo kale eh, inuu amarka jabiyo khilaafo buu ku ibtilaysan yahay marka xaqa tuqaatihi taqwada ilaahay xaqa u leeyahay kaamilka ma ka kartaa waa ilaahay ma amraya sida taamiyuuna amray mise wax kale waa taasaa laga hadlaya ayb aayad kalea marka jirto uu daahirkooda isu waafajinaya macnaha hadihi alaayatu aayadani tadullu waxay kutusaysaa cala atashdiidi adkayn albaaliqi ee xeel dheer adkayntii xeesha dheerayd taqwa allahi ilaahay cabsidiisa tabaaraka wa tacaala lagu xeel dheeraado yani ilaahay cabsidiisa ayaa la adkeeyey weliba adkayn xeel dheer xaqa tuqaatihi waqad jaaad waxaa timid aayatun ukhraa aayad kalaa timid oo tadullu ku dusaysa calaa khilaafi dalika sidaasi ka duwan wahiya qowlu tacaala way fattaquu llaha ma statactum ilaahay ka baqa inta karaankiinna ah hore markii la yidhaahdo waxay addoommada ku kaliftay waxayna kari karin oo xaqa tuqaatii lamaba kari karaba tanina ay tidhaahdo inta karaankiina ilaahay ka baqa markaasuu tacaarudka daahirkii muuqanaya maxaa adiga tabartaadiiyo karaankaagii intaad kari karto iyo ma ahee waxaadan kari karin bay kugu kalifaysaa fa xaqa tuqaatihi halkaasay marka waxaa ka muuqanaya tacaarudka ayib waljawaabu jawaabtuna biamrayni laba arrimood bay ahaatay laba weji baa laysku waafajinaya alwalu amarka hore waxa weeye wejiga hore anna aayata fattaquu llaha ma statactum aayaddaa dhahaysa ilaahay ka baqa inta karaankiinna oo addoommada karaankooda ku xidhaysa naasikhatun waa mid nasakhday liqowlihi ilaahay odhahdiisay nasakhday ittaquu llaha xaqa tuqaatihi marka warkaasi waa war fudud warkaasi waa war fudud middana nasakhday oo xukumkii tii hore beddeshay intaas way iska fududahay dahaba waxaa ku tegay ilaa haada ka waaailaa haada alqowli qowlkaa iyo madhabka waxaa maray saciid ibnu jubayr wa abulcaliyata alriyaaxi warabiic bnu anas wa qataadat bnu dicaama wa muqaatil bnu xayaan wa zayd bnu aslam wasudiyu wahayruhum mufasiriintii salafka qaar ka mid a maray oo waxay yidhaahdeen aayaddaasi xaqa tuqaatihi waa mansuukha markii horay ahayd addoommada in lagu kalifay waxaynan awoodi karin markay hawshii ku adkaatay saxaabadii iyo dadkii ku adkaatay oo ay la xamili waayey ayaa marka takhfiifkiiyo fududayntu timidoo fattaqu llaha ma marka lagu saleeyay sidaasay qabaan qaalahu waxaa sidaa yidhi oo halkaa hadalkaa sheegay inay intaasi qabaan oo aimadaasi sidaa mareen qaalahu waxaa yidhi ibnu kaiir baa yidhi aaartooda kutubul aathaar oo kutubu tafsiir oo ma'huurka ah bay ku taallaan sida ibnu jariir iyo eh, ibn abi xaatim iyo ibnu mundir iyo tafaasiirta aathaarta ku keenta sanadka ku keenta ayib ibnu kaiir isagu soo gaabiyaa ibnu kaiir saas daraaddeed ba culimada qaarkood waxay yidhahdaan tafsiir ibnu kaiir waa mukhtasar libni jariir tabari ah, aathaartii ibnu jariir sheegay buu inta badan sanadka intuu ka gooya buu sheegaa qaalahu fulan wa fulan wa fulan ayb kadibna tarjiixaadka ibnu jariir qad yuwaafiq wa qad yukhaalif marna wuu waafaqayaa ibnu jariir tarjiixiisa marna wuu khilaafaya ayb marka aahaar kalena wuu keenaa ficlan iyo axaadiis aan ibnu jariir keenina wuu keenaa taasi waa wejiga koobaad athaani wejiga labaadi waxa weeye iyo amarka labaad oo laysku waafajin karo annahaa aayadan dambe oo ma staactum dhahaysa mubayinatun waa mid cadaynaysa lilmaqsuudi ujeedada bihaa aayaddaa hore loola jeedo waalcilmu cinda allahi tacaala aay wax naskiya meesha kuma jiree laakiin aayadda hore oo fataqu llaha ittaqu llaha xaqa ah, markii horeba ilaahay uma jeedin waxaynan addoommadu kari karin inuu ku kalifo ujeeddadu saamaba ahayn ee ujeeddadu waxay ahayd xaqa tuqaatihi waxay ahayd karaankiinaaba laga wadaaba intaad kari kartaan baa cabsida ilaahay ee xaqa ah macnaha in laga wadana waxaa fasirtay oo sii caddaysay fattaqu llaha ma staactum marka fattaqu llaha ma stadactum waa mufasira wa mubayina lilmaqsuud waay middaa hore ujeeddadii ilaahay ka laha unbay sii caddaysay markuu yimid ishkaalka ah oo addoommadii iyo saxaabadii cidhiidhi galeen ooy ku cuslaatay ooy u fahmeen waxayna kari karin lagu kalifay ayaa maqsuudka siduu ilaahay ujeedadiisa u caddeeya buu tan dambe soo dejiyo fattaqullaha mastactu marka waxa wey wax nasqiya ma jiree waa tabiin iyo tafsiir qur-aankii oo isfasir oo iscadaynaya waaye ayib sheekhu mausan rajxin halkaasuu kaga tegay labada ra'yi muusan kala xoojinin wasabaabu wax weeye kan dambaa xoog badan ayb adwaaulbayaankana saasuu maray adwaaulbayaanka xaqa tuqaatihi wuxuu ku xidhay bilistiaaca oo macnaha ay tahay inay mubayinata waana madhabka ay muxaqiqiin fara badan qabaan sida alimaamu nawowi caleyh raxmatullah kitaabkiis muxuu ahay sharxu muslim markuu ka hadlaya xadiidkii idaa amartukum biamrin faatuu minhu ma staactum ayuu aayaddan keenay kadibna labada aayadood buu iswaafajiyey muxaqiqiintuuna ka soo guuriyey inay aayaddan dambe mubayino tahay mufasiro ah ee ee naskhi uusan jirin ayib waxaa ka mid a ragga madhabka maray alimaam abu jacfar الnaxaas fi اnaasikh wاlmansuukh wuxuu leeyahy muxaal an yuqaala hada naasikhun walaa mansuukh ila cala xiila buu yidhi wadalika ana macnaa naskhi shay isaalatuhu wاlmajiiءu bididihi buu yidhi famuxaalu an yaquula itaqu llaha mansuuh waaba waxaan suurtagal ahayn buu leeyay in la yidhahdo ittaqu llaha baa la nasakhay laanna naskhiga wuxuu leeyahy buu yihi isagoo shaygta meesha laga saaro in eh, lidkiisii meesha la soo geliyo waxay noqonaysaa taqwada ilahay haddii la nasakhay taqwo la-aan baa booskii soo gashay bay noqon buu leeyahay soo maa marka suurtagalba ma buu leeyahay waaba waxa mamnaquul ayb wakadalika imam الsamcani fi tafsiirihi sheikhulislam ibn taymiya aleyh raxmat ullahi kadalika bal wuxuu leeyahay isagu sheikhulislaam ibnu taymiya aleyh raxmat ullah tafaasiil intaa ka siyaasan buuba kasii bixinaya oo salafku xataa hadalka aimada laga soo guuriya ay leeyihiin waa mansuukha yuu leeyahay naskigii usuuliyiinta ma aha lianna anaskha fi kalaami salaf waxaa laga yaabaa in loo isticmaalo bimacna takhsiis bimacna taqyiid somaad garan inay naskigii yani saxdaa u isticmaalana way dhici kartaa naskiga cinda aimati salaf iyo waxaa kala duwan annasku bimacnaahu cinda mutaahiri alusuuliyiin soo ma wuu ka gudawen kan salafku isticmaalaan baa ka gudawen wuxuu leeyahay waqad qaala salafu ibnu mascuud wagayruhu kalxasan wcikrima waqataada wamuqaatil xaqa tuqaatihi an yutaaca falaa yucsa waan yushkara falaa yukfar waan yudkara falaa yunsa wbacduhum yarwiihi can mascuudi can اnabiy sal lay slm wfii tafsiiri اlwaalibi can ibni cabaasin qaala huwa an yujaahida alcabdu fi llahi xaqa ila akhirihi markaasaa wuxuu yidhi ibnu taymiya caleyh raxmat ullah wa fii aayatin ukhra faاtaquu llaha ma staطactum wahadihi mufasira litilka buui wahadihi mufasira litilka waman qaala min asalafi hiya naasikhatun laha famacnaahu annaha raaficatun lima yudannu min ana almuraada min xaqi tuqaatihi maa yacjazu lbasharu canhu bimacnaa aayaddan ma statactum a waxay meesha ka saartay fahamka dadka qaarkood ay fahmi karaan oy ka fahmi karaan xaqa tuqaatihi oo ah inay addoommadii ku kaliftay waxayna kari karin fahamkaas bay meesha ka saartay fahamkaana ujeeddada ilaahay maba ahayn dadkaa fahmay soo ma fahamkoodii ay fahmeen unbay aayaddu meesha ka saartay ayb maxaa yeelay fa ina allaha lam yamur bi hada qau buu yidhi weligii ilaahay addoommadiisa inuu ku kalifo waxayna keri karin ma suurtagalba takliif maa laa yuaaq soo ma takliif maa laa yutaaq ma suurtagal maaha ilaahay kuma kalifo addoommadiisa waxaan maxaa yeelay badan baa diidaysa waman qaala ina allaha amara bihi faqad hali ruuxii yidhi ilaahay wuxuu amray addoommadiisu waxayna keri karin wuu gafay buui wuu khaldamay markaasuu hadalkii ka jawaabaya aimada laga soo guuriya naskiga wuxuu yidhi walafdu naskhi fii curfi salafi yadkhulu fiihi kulu maa kana fiihi nawcu rafcin lixukmin ah, naskiga lafdiga la idhaahdo salafka isticmaalkooda waxaa gala shay kasta oo nooc xugum la bedelay ah xugum la kor yeelay noocu dooni ha noqdo ayib muxuu noqon karaa xugumkii oo dhan in la bedelo oo mid kale lagu soo bedelo oo kaa muxuu noqonayaa ya naskhi cinda alusuuliyiin soo ma waxaa kaloo noqon kara aw daahirin soo ma xugum daahir ah yuu noqon karayaa aw danni dilaalatin ama naskana ah waxaad ka fahantay dilaalo uusan ku yusamuunahu takhsiis alcaami naskan saas daraaddeed baa takhsiiska waxay ku magacaabaan naski taqyiidka mutlaqana waxay ku magacaabaan mararka qaarkood naski bay leeyihin ayib wuxuu leey waminhum man yusami listinaaa naskhan idaa ta'ahara nusuuluhu xataa istinaaga mustatnaha iyo mustatna minhu haddayna israacinoo laba aayadood isku xiga ayna ahayn oo uu mustanuhu dambeeyo waxaan ujeedaa ha mustanuhu hadduu soo degitaankiisu dib ka yimaado naasikh bay leeyihin ah, soo marka isticmaal lafdu naskhi cinda salaf iyo inda mutaahiri alusuuliyiin wuu kala duwan marka saasuu marka naskhi lama dhihi karo saas daraaddeed baa waxaan leenahay waxaa xoog badan wax naskhiya meesha kuma jiree kan dambaa rajaxan oo ah aayadda ma inay ay fasirtay cadaysay caddaysay maqsuudkii alla uu ka lahaa xaqa tuqaatihi ee labada aayadood isma nasakhin saasaa isxoog badan qowluhu tacaala wa kuntum calaa shafaa xufratin min annaari faanqadakum minha aayadda wa kuntum waxaad ahaydeen calaa shafaa xufratin god qarki oo min annaari naarta oo min annaari naara faanqadakum minha markaasuu ilaahay idinka badbaadiyey yaa laga hadlayay hmm? ansaar tayib ansaar baa lala hadlayay oo intaynan islaamnimada ku walaaloobin oy gaalada ahaayeen xaaladoodii iyo khatartii ku sugnaayeen bay sheegaysa yacni god naareed baad qarka u saarnaydeen markaasuu ilaha idinka badbaadiyey maxaa laga fahmayaa waxaa laga fahmay xaaladaa hadday ku dhiman lahaayeen islaamkuna intuusan u imaanina inay naar geli lahaayeen sooma ilan god naareed bayba saarnaayeen godkii naareedna ilahay wuxuu kaga badbaadiyey iimaanka walaaleeyey buu ilahay kaga badbaadiyey ayib haddaan iimaanku walaalayn lahayn iyo kuwii iimaanka ka hor dhintay xaalkoodu inay naar gelayaan baa aayadda laga fahmaya halkaa waxaa markaa imaanaya aayadihii kale war dadkani maba gaadhin yaa ahlufatray ahaayeen kitaab ma gaadhin rasuul ma gaadhin kooda khaldamay soo loo cadaabay sebigood qaarkii qarkii u istaageen oo kuwoodii dhintayna naar u galayaan halkaasuu ka doodaya hadihi alaayat alkariimatu aayadan wanaagsani tadullu waxay kutusaysaa calaa ana alansaara ansaar maa kaana baynahum wa bayna annaar inaysan ahayn iyagiiyo naarta dhexdooda ilaa an yamuutuu inay dhintaan mooye iyagiiyo naar inay udhexaysay un inay dhintaan anna god qorkii god naareed bay qarka u saaraayeen maca annahum iyagu kaanuu waxay ahaayeen ahlu fatratin ah ahlu fatray ahayen iyagoo ahlu fatra ah haddana god naareed baad qarka u saarnaydeen oo naar baad geli lahaydeen haddaad saa ku dhiman lahaydeen see loo yidhi waay wallahu alla tacaala korha yaquulu wuxuu leeyahay alxaal allahu tacaala yaquulu uu leeyahay kunna mucadibiina xataa nabcaa rasuula wamaa kunna maanaan ahanin mucadibiina kuwa cadaabaya xataa nabcaa ilaa aan dirno rasuulan rasuul aan ilaa inta dadka rasuul loo diro rasuulkii u yimaado xujadii ilaahay soo gaadhsiiyo xaqa u caddeeyo ay markaa diidaan markaa umbaanu cadaabaynaa laakiin dadkan haddaan waxbaba soo gaadhinba aayaddan maxay leedahay maxaa laga fahmaya la cadaabi maayo taana waxay sheegtay ansaar inay godqarkeedgodnaareed qarka u saarnaayeen wayaquulu alla wuxuu leeyahay rusulan mubashiriina wamundiriin rusul bishaarayso oo digta lianlaa yakuuna suusan u ahaan lilnaasi dadka u ahaanin calallaahi alla korkiisa xujatun xuja saysan ugu ahaanin bacda rusuli rususha gadaashooda ilahay rususha wuxuu usoo diray addoommadu inayn ilaahay agtiisa helin xujo ay ku marmarsoodaan oo maxay tahay xujadaas allah caddeeyey waata waqad bayana waa caddeeyey tacaala korahaye haadihi lxujata xujadan wuxuu caddeeyey biqowlihi buu ku caddeeyey fii suurati taha walow anna ahlaknaahum bicadaabin min qablih laqaaluu rabbana lowlaa arsalta ilayna rasuula fanatabica aayaatika min qabli an nadilla wanahza wataa xujadu rususha waxaa loo soo diray in xujadaas la gooyo oo addoommada marmarsoodkay ku marmarsoon lahayn la jaro ayib xujadiina waata walow annaa anagu buu alla yidhi ahlaknaahum haddaanu halaagi lahayn bicadaabin cadaab haddaanku ku halaagi lahayn laqaaluu waxay dhihi lahaayeen rabbanaa rabbiga now lowlaa arsalta maad soo dirtid ilaynaa xagnaga rasuulan maad noo soo dirti oo fanatabica aan raacne aayaatika aayaadkaaga aanu raacnay min qabli an nadilla intaanaan dulloobin oo wanaqsaa anaan fadeexoobin intaan dulli iyo hoogani nugu dhicin aanu aayaadkaaga raacne maxaad horta rasuul noogu soo diri weyd ya rasuul aan miyaad iska kaana cadaabi xujadaasay deliishan lahaayeen haddaanu iska cadaabi lahayn soo diridiisa ka hor soo ma marka xujadaasi waxa waaye allah tabaaraka wa tacaala dulqaadkiisa waxaa ka mid ah iyo naxariistiisa addoommadiisa iskama cadaabo ilaa uu addoonku garowsado inuu cadaab mutay iskama cadaabo isagoo og inuu cadaab mutay ayuu haddana asaga ayaan la qancin markii la qanciyo kadib aa la cadaabaya saas daraaddeed aakhar markay tagaan oo lagu markhaati furo oo diiwaankoodii la hor keeno oo malaa'igtii oo wax walba ya kuma qanacsanin bay leeyihin ah, waxaan malaaigtu iyada iska soo qorqortay maanaan samay hay kuwan markhaatiyada ana dee maba garanayn hagey ka yimaadeen horta wax kasta markay diidaan war maxaa idin qanciye markaasaa iyaga laga hadlinaya jirhkooda ma warbaa yaalla marka marka markay qancaanoo iyagii isku markhaati furaan baa laleeya marka maskaxeeya saas wey marka marka allah tabaaraka wa tacaala xikmadiisa wey haddii aanaan cadaabi lahayn intaanaan u soo dirin rasuul waxay dhihi lahaayeen rasuul la-aantii maxaana loo cadaabay xujadaasi way xujada marka rasuul soo diritaankooda lagu goynayo wa walaayaatu bimili haada aayaadka sidaasoo kale ah kaiiratu way fara badantah marka maxaan dhahaynaa waay ansaari godnaareed bay qarka u saarnaayeen intayna rumaynin aayaadkanina waxay sheegayaan dadaan rasuulba u tegin inaan la cadaabaynin ayagama wax rasuulaa u tegay ansaar nebi maxamed ka hor sal alla alay slam ma rasuul kalaa tegay ayib jawaabtu maxay tahay marka wladii yadharu midka muuqdaa waxweye fi ljawaabi jawaabtaa dhexdeeda ku muuqdaay waxa weeye wallahu tacaala aclame eh, anahu birisaalati muxamed sal lay wasalam anahu abaryashaanihi birisaalati muxamadin muxamed diritaankii sal ly wasalam sababteeda lam yabqa ma hadhin cudrun cudurdaari liaxadin cidna uma hadhin bisababi risaalati muxamed sal lay slm nebi maxamed baa haddii lasoo diray oo uu dhulka yimid wax dambe oo cudurdaar leh maba hadhinba fakullu man lam yumin bihi cid kastoon rumaynin bicadiisa kadib falaysa ma ahaanin baynahu wa bayna annaari ilaa an yamuuta isagiiyo naar inuu dhinto unba udhaxaysa hadduu dhinto horuu ka gelaya kamaa bayanahu siduu alla cadeeyey tacala koray biqowlihi ku cadeeyey waman yakfur cidii kufrida bihi isaga kufrido min alaxzaabi yaa isbahaysatada ummadaha ah fannaaru naar baa mawciduhu makaanu yaboohiisa ah ayib alaaya wamaa ajaaba bihi bacduhum halkan wuxuu ka jawaabi rabaa culimada qaar ka ah waxay yidhaahdeen sababta god naareed ay qarka ugu saarnaayeen oo loo cadaabayo waxa weeyaan rusul baa nebi maxamed ka horraysay baa u tagtay rusul horaa jirtay oo nebi maxamed ka horraysay oo u tagtay oo dhaxalkoodii iyo waxay la yimaadeen wax kasii baaqi ahaayeen oo ansaar iyo reer madiine dhex taallay oo ay diidanaayeen oo isku gacansaydheen saasaa saas daraaddeed bay cadaabka u muteen qolyaa saas yidhi qoladii sidaa tidhi buu ka jawaabaya wamaa ajaaba waxay ku jawaabay bihi isaga bacduhum oo min ana cindahum qoladaa agtooda inuu ahaa baqiyatan min ana cindahum agtooda inuu ahaa baqiyatan oo min indaari rusuli lmaadiin rusushii horee tagtay digniintoodii hadhaa ka hadhay in agtooda uu yaalay oo wax hayeen aahaartii ay hayeen middaa iyada oo qaarkood ku jawaabeen talzamuhum ah, baqiyadaasoo talzamuhum ay ku waajibayso ku laasimayso bihaa baqiyada sababteed alxujatu xujadu ay iyaga ku waajibayso baqiyadaas sababteed bayna xujadii ayaga ku laasimtay fa huwa kaasi jawaabun way baatilun waxba ka jira wamaa ajaabay bibi bacduhum oo min anna cindahum agtooda baqiyatun inay tahay hadhaa min indaari rusuli lmaadiin rusushii hore digniintoodii ee tagtay digniintoodii hadhaa ka mida agtooda inuu yaallay ah talzamuhum ha taasoo ay ku laasimayso bihaa baqiyadaas sababta alxujatu ay ugu waajibayso ugu laasimayso fa huwa jawaabta noocaasi jawaabun way baatilun waxba ka jirin lianna nusuusa alqur'aani qur-aanka nusuustiisu musarixatun waa mid caddaysay biannahum iyaga lam yati inuusan u imaanin nadiirun wax digaayay qur-aankaa sheegay inuusan wax digniin nin digatoona u imaan ka qowlihi tacaala litundira qowman ma undira aabaa'uhum litundira si aad ugu digto qowman qowm qowmkaasoo maa undira aan loo digin aabbaa'uhum aabbayaashoodaan loo digin iyaga iska dhaafay xataa awoyadood baan loo diginoo wax digniina u imaana wa qowlihi tacaala am yaquuluuna iftaraa se dhahayaan wuu been abuurtay muxamed bal iska dhaafi huwa alxaqu isagaa xaqoo min rabbika xagkan rabbigaa ka litundira si aad ugu digto nebi maxamedow qowman qowm qowmkaasoo maa ataahum uusan u min nadiirin midiga min qabli ka u fiirsada maa ataahum eh, min nadiirin min nadiirin waa nakira fii siyaaqi nafyi oo weliba la geliyey min la geliyey nasun fi lcumuum soo maa marka haba yaraatee wax nebi ah iyo wax nadiira hortaa u tegi ma jir min qablika horta wa qowlihi tacaala wamaa kunta bijaanibi tuuri id naadaynaa wamaa kunta maad ahni bijaanibi tuurti buurta dhinaceeda maad ahni id waqti naadayna aan u dhawaaqnay nebi muuse calayhi wacalaa nabiyina asalaatu wasalaam walaakin raxmata naxariis sarteed oo min rabbika rabbigaa xaggiisa ka ahaato ayaan macnaha risaalada kuu siina wey litundira saaad ugu digto qowman qowm saaad ugu digto qowmkaasoo maa ataahum uusan u imanaan min nadiirin midiga min qablika hortaa hortaa yaa ahla alkitaabi qad jaa'akum waxaa idin yimid rasuulunaa rasuulka nagii idin yimid yubayinu xaalu cadayna lakum idinka ala fatratin kala go' korkeed oo min arusul rususha xaggeeda ka ahaatay yani xilli rusushu kala go-ee oy qabowday risaaladii an taquuluu lianlaa taquuluu saydaan udheh ama karaahiyata an taquuluu maa jaa'anaa min bashiirin walaa nadiir maxaan rasuulkaa idinku soo dirnay saydaan ugu xujo uga dhiganin oo nooma imaanin cid noo digtay cid noo bishaaraysatoona warkaasaydaan udhihin macnaa ayb wa qowlihi tacaala iyo ilaahay odhahdiisa wamaa aataynaahum min kutubin yadrusuunaha wamaa aataynaahum maanaan siinin min kutubin wax kutub ah yadrusuunaha oo ay ahrinayaan wamaa arsalnaa maanaa dirin ilayhim iyaga qablaka hortaa nebi maxamedo min nadiirin mid udiga hortaana cid mid udigama maanaan u dirin nusuustaaso dhan maay sheegi waxay caddaynaysaa macnaha inaan nebi ka horreeya nebigeena sal loo dirin wax aaaarana ayb sheekhu halkaasuu kaga baxay wuxuu rajaxay maxay muxuu isku waafajiyey muxuu isku waafajiyey oo hawsha kaga baxay in oo uu ka dhigay inay xoog badan tahay marba haddii nebi maxamed la soo diray sal alla alay waslam bacda bicatihi inaysan cidina cudurdaar lahayn hadalka waxaa laga fahmayaa ama risaalada nebigu ha gaadho amaysan gaadhin leanna marka ansaar ay qarka u saaran godnaareedka risaalo nebi ma gaadhin soo ma risaalada nebigu markay gaadha way rumeeyeen markiiba ayib arrintaa iyadaa marka waxaa laga fahmayaa in uu sheekhu leeyahay haddiiba nebi maxamed la soo saaray bacda bicatihi gaalada nool oo dhan wax cudurdaar umay laha naar bayna gelayaan sidaasaa hadalka daahirkiisa laga fahmi karaa ayib hadday sidaasi ujeedadu tahayna hadalkaasi wuxuu ka hor imaanayaa markaynu gaadhno suuratu bani israa'iil suuratu israa aayadda lafteeda wamaa kunna mucadibiina xataa nabcata rasuulan halkaasuu baxdi dheer masalada kaga hadla sheekhu ahlulfatraha iyo dadka aan waxba gaadhin xukunkooda halkaasuuna tafsiil fiican kaga bixiyey halkaa masalada meeshuu maray baana sax oo uu rajaxay oo ah dadka ahlulfitradae wax rasuula ah uusan u horeynin oo wax rasuuloo gaadhay uusan jirin kitaabna uusan gaadhin in sida xooga badan khilaaf badan baa ku jira halkaasuu ku faahfaahin doonaa insha allahu tacaala laakiin waxaa xoog badan dadkaasi in aakhare la imtixaani doono adduunka markay joogaanna waxay isugu jiraan dad imtixaanka aakharo ku baasi doono oo ahlu janno ah iyo dadka imtixaanka aakharo ku dhici doona oo ahlu naar ah allana wuu sii ogyahay kuwooda naar geli doona imtixaanka aakhara ku dhici doona iyo kuwa ku baasi doonao janno geli doona hadda wuu sii ogyahay soo saas maa sidaas daraaddeed baa waxaa soo aroortay ahlulfitraha qaar ka mida inuu nebigu sheegay inay naar galayaan kuwaasi kuwe marka waxaan leenahay waa kuwa imtixaanka aakharo ku dhici doono waayo waxyiguna sii sheegay inay naar gelayaan amaa ahlulfatro oo dhan marka laysku qabto minhum wa minhum qolo baasi doontana way jirtaa qolo dhici doontana way jirtaa lama camimi karo marka waa ahlu naarna lama wada dhihi karo eh? waa ahlu jannana lama wada dhihi sidaasi waa sida uu ku tusaya xadiidka abi hurayra iyo aswad ibnu sariic oo ibnu kaiir iyo sheekh albani iyo culimada qaarkood culimo badan oo muxadisiinta saxiixinayaan arbacatun yaxtajuuna yowma alqiyaama afar maalinta qiyaamada xujadooday la imaan doonaan nin waa ninka dhagahala isagoo dhagala bay diintii u timid waxbama maqlay ninna waa ninka axmaq ah waaba nacasba waa doqon caqlilaan iyo wuxuu ku dhashay ma dhammaystirna ninna waa nin da-ah isagoo da-o cantatabay ayay diintii soo gaadhay ninna waa rajulun maata fii fatratin xilli ay risaaladii rusushii kala go'day ayuu geeriyooday wax soo gaadhay maba jiraba afartoodaas maalintii qiyaamada xujadooda la imaanayaan midkii dhagahala wuxuu leey rabbiyow laqad jaa alislaamu wamaa asmacu shay-an islaamkii waa yimid sax waa soo gaadhay laakiin waxba ma maqlayninba ya leanna fahamku fahamku waxaa wax lagu fahmaa maqalkaa ugu muhiimsan marka waxba ma maqlinba maxaa laygu haystaa kii axmaq wuxuu leeyay rabbi ow jaa alislaamu wamaa acaqilu shay-an islaamkii waa yimid laakiin waxba ma kala garanayninba doqon baan ahbal ayb ilmihii yaraana wuxuu leeyahay ilmaha yarka isagana ha wuxuu leeya ha maa acaqilu shay-an wsibyaanu yaxdifuunanii aw yakhdifuunanii bilbacri caruurta yararkaa jidadka i eryanayso saalada igu tuurtuuraysa dhagaxfiniin iyo naftaaba i qabatayba caruur yaryar baaban iska celin lahae bal maxaa la ii cadaabi bule nin ilmo yar eryanahayaanoo dariiqyada ku eryanahayaan iska celin lah caqligiiguba saasuu ahaa odaygii cantatabayna wuxuu leeyahay laqad jaa alislaamu wamaa caqilu shayan allow islaamnimadii waa timid oo diintu ay soo gaadhay laakiin caqli ma lahayna waan cantatabay ayib ilmo yar baan ahaa kii fatrada ku dhintayna wuxuu leey rabbiyow maa aataanii laka rasuulun wax rasuulood soo dirtayba iima imaan ah, kitaabna iima imaan rasuulna iima imaan ee seen kugu caabudaa see wax ku gartaa faya'hudu bimuwaafiiqihim layutiicannahu markaasuu ilaahay ballan ka wada qaadaya inay ateecayaan ah, amarkayga ma yeelaysaan ha markaasuu wuxuu diraya waxaa lagu leeyahay an idkhulu nnaara dabka gala dabbaa loo shiday dabka gala faman dakhalaha kanat alayhi bardan wasalaama waman lam yadkhulhaa suxiba ilayha saas wey ninkii gala oo amarka ilahi intuu qaato markaa isku tuura qabowbay iyo nabadgelya u noqoni waa imtixaan mugta kii isa soo taaga oo diida oo yidhahda ma dab baan geli karnaa ya ma dab baan geli karnaa dab see loo geli kaasina xoog inta loo jidaa naarta lagu tuuray marka imtixaankoodu waa aakharo aakharay ku kala baxayaan xadiikaasi axmed iyo ibn xibaan baa soo saaray waana xadii saxiixa weeye ibn xibaan ibn kaiir sheekh albani keyrkoodba way saxiixinayaan duruqna wuu leeyahay xadiidkaasaa marka masalada caddaynaya oo ahlulfatruhu ahlujannana ma wada ahaa ahlunaarna wada noqon maayaane imtixaankoodu aakharu jira halkaasaa lagu kala saaraya markaasaa qaarkii imtixaankaa ku baasana janno qaarkii ku dhacana naar bay aadayaan ama qabla bicati muxamed ha noqdeen sal l lay slm ama bacda bicati rasuul sal l sl noqdeen laanna bacda albica ahlulfatraa jiri karay waa dadkaan waxba gaadhinba adduunka waxaa jooga dad aan nebi maxamed mamaqlinba hadday joogaan ya dad aan muslimiin iyo islaamba maqlin baa jira dad hadday maqleenna si khaldan u maqlay baa jira oo iclaamkan iyo warbaahintan muslimiinta iyo islaamka suura xumaynaysabay maqleen saasay u maqleenba diin uun meeshii lagu arka wax gowracayso wax dilayso wax burburinayso wax kharibayso khaatir bilaahi laga taagan yahay bay u haystaanba saasay u maqleen wax saxanbaba kama gaadhin marka dadka noocaas oo kale alla shaka waa dad ahlulfatra wax gaadhay ma jiro xujadoodu waa xujadii wey rabbi waxba ima soo gaadhin soo ma soo gaadhin marka kulligood halkaasaa la marinaya sidaasuuna sheekhu rajixi doono markaynu gaadhno ya wamaa kunna mucadibiina xataa nabcaa rasuulan saas waay halkaas marka waa sida muxaqiqiintu ay qabaan waana sida xooga badan wey xadiiskaasa caddayn hada wabilahi towfiq sal allah wslam wbaaraka cala nabiyina mxamed wala ali w saxbi slm